الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الثامن عشر xadiidki tuman isiyedaad marwiyin mayl wuriye can abi darin abi dar mayl kuriyey jundub ibni junadata jundub ine magaashay abi cabdiraحman abi cabdiraحman mayl kuriyey mucaad ibni jabalin radia allahu taala canhuma can rasuuli ilahi may kuriyen sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ninka gooli itaq illaaha ilaahay koobsooy xaysu maa kunta meelal meeled ahaad watabic raasi asayiata tanhong alxasanata towinaasan raase tamxo hiya yani xasanada tiraase ha asayiata tiraase wakhaaliq innaasa dad kala dhagan bikhuluqin dabeeca xasanin wanaagsan kala dhagoy rawaa may wuriye xadiidka tirmidi imaamu tirmidiya weri wagaala tirmidi may ka golay xadiiun hada xadiiun waay xadiidkaas oo xasanun darjidiis hasan وaفi bacd نسki nusyaalo bacdisho may kasugnaaday xasn صaحiح iyo kasugnaaday عan abi dri abi dar mayl kuriye jundb بn junadta رadi الlahu عanhu abi cabdالرحman abi cabdiرحman kunid islankileray magashayna mcaad بn jabl رadi الlahu taعala canهuma fagih hadi اuma umaduntan lanki fagishahay mcaad بn jabl iyo jundb بn junadta abu darin kasaw lamadaas صaxaabi ya yarwiyaani wiriyaayan can rasuuli الlahi may kuriyeen sala الlahu عalyه وasalam qaala rasuulka ininka gooli yani wa kay itaq ilaaha ilaahay kaobsooy xaytu maa kunta meel al meeli adhaad yani ilahay kaobsooy a itaq ilaaha ilaahay kaobsooy xaytu ma kunta meel al adhaat adhaad ilahay kaobsooy yani wa kay saasu abi dar yani wa kay mucaad binu jabal lamadii obo yani wa kaysa hadiiska wuriyahayaan rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam yani itaq ilaaha ilahay kaobsooy xaytuma kunta mila meel ahaat ey fi maka fi ayi makaanin wa makaan al wa fi ayi zamaanin zamankaas haato makaan kal kasogonto badi bahar meelahaad yani meelal meelad roogdo zamankaad roogdo yani hadii aaran gabto hadii abaar qabto kuli ilahin koobsay wa may wali ilahay kika daalacdaayo kasiir yahay fi jamiic alaahwaali xaaliyaalo dhamaanto ilaahay ka argahay magar maanaha manaha towalgaryaas makoogaryaas ilaahay manaha kalimadan hadi itaki ilaha caydumaa kunta e eh, jawaamic lkalim ya kumidey rasuulka sala allahu alayhi wasalam kalimiyaalshay oo iska hadli jaray waljamciya an kumidey may wali fa ina taqwa taqwada lafdishi haabiyaraade la kalimatun jaamicatun likuli khayrin kalimo walba kheere kalmiyaaso may waley may kasugunaat itaki ilah hata tajanubu kulu manhiyin canhu shay kasta lakoo reeb inaado yani kufogaad wa ficlu kuli walila ka fari dhamaantioo nada samay tiyay tagi laha dhahgalayan may la su-aaley cali bin abi alib karama allahu tacaala wajhu yani wa ka yani tagwa tagwiya la warsadi markaasa mayra hiya alkawfu hiya tagwa mayleray alkawfu obso min aljaliili alihi winaylikobso walacmalu camalfal bitanzili qur-aankana laka camal falo walganaacatu kasabrow bilgaliili kano yaro ilahay ka erzaagin laka sabro walisticdaadun diyaar garoow liywmi horashada maalintiana lan diyaar garoowo weri waqaala bacdun bacdigoodi taqwada may kafasireen taqwa laahi tacaala may bu aha allaa yaraa huwa ali ning aragne kaada king aragno xaysu makaanki inka aragnon ahaa ala reebay kaada koorheebi meel ilahay koorheeb inti kinka aragn iya taqwa eh walaa yafkuda alan waayne kaada kin waayne xaysu amaraka meriki amrina kinkawaayo bacd lcaarifiin sheekh shomay ngareeno owsininin dardaaran markaasa kala shaykhu sheekhi meray usika kin dardaarime weri biwasiyati rabi lcaalamiina caalamiinta rabisho dardaartisakin dardaarime alawalin lilawalina walaakiriin an dardaarmi wahiya qawluhu tacaala wa walakad wasayna aladina kuwii an dardaarin nier ilahay oto lasiye alkitaaba lisi min qablikum isin hortingaaden wayaakum isim may sin dardaarani an itau laha sin dardaarn e itau laha ilahay koobsada rajulko yunus bin cubeyd raxima raxmat ullahi tacaala caleyh maynka gooley in dardaaran rasuulkana sala allahu alayhi wasalam er usika kin dardaarame bitaqwa llahi tacaala ilahay taqwadiisi walixsaaniya kin dardaarame may wali fa ina allaha tacaala ilaahay maca aladina kuwii macasho ahaad itaqow obsadaayan waladina macasho ahaadi hum yo muxsinuun acmalsha wanaajiyaayaan yani kolkan taqwada maybua ah oo ilahay laka obsado kanzun casiizun waay kanze eedan wiinu hadii lanka oo taqwada ka laazim yani waa ka iskaliibano wal badan oo jawhar eher iska wanaagsan eyooniyow eh, dal yani waa kay intaasa eh, heleelilay may weelay addunya aakhira khayraadka oo dhan may lakajamiyay addunya yani taqwada lakajami idaa xasalat itaqwa taqwa hadii xasalo xasala kulu shayin shay kastaasale maana yani waa kay may weelay taqwada may leer may kale kasugnaadeen taqwada faa'iidiyaalo oo fara badan kasugnaadeen taqwa lankoob ilaahay siyo oo ilaahay bakaobsadaa faa'iido daran iyo may kumid aha alxifd wاlxaraasa in ilahay kaxifdiyo waana ilahay odowka koodhoor ligowlihi tacaala an dalile wain tasbiro watattago laa yadurkum kayduhm shayan ilah ari haddii isin sabartaan oo ilahay koobsataan masan dhibaw isin yani gaalada shirkoolsho shay masin ku dhiba er ilahay odowka ilahay koogdhoore o tagwada hel may kale tagwada lakahele islaax lcamal camalka kinsuubade dembigana walka dhaafe tagwada ligowlihi tacaala an itau laha ila ya ayuha ladina amanu itau laha ilahay koobsada wagulu dhaha qawlan gool dhaha goolkaasoo sadiidan gooltoosun dhaha maylkelered yuslix ilahay wanaajiyey lakum isin acmaala kuma sin wanaajiyey wayakfir huwa la dhaafay lakum isin dunuuba kuma sin dhaafey may kale faaiide tagwada laka hele maxaba yani ilahay jeelantisa laka hele may wali danka mutagiga ilahay jeelada faina allaha yuxib lmutaqiina tan ilahay ilahay may jeela mutaqiinta jeeli may gale tagwada faide lakahele karaamaya oo ilahay adka karaamaya aakhira dili deermeelfa ilahay kajeeya ka karaamaya ligawlihi tacaala an dalila ina akramakum kan siin karaam badan cind allah ilah dis atagaakum kan siin kuobsa badan waa ilah may kale kumidaha fawaaide tagwada ka jartee bishaare cinda almawti lanka marki geeriyoodawna bishaariya hele mayn dalilah ligawlihi tacaala aladina aamanuu wa kanuu yattaquuna lahum lbushra fi lxayaati dunya wafi laakhira ilah an ali nabarumaayano oo oh, mutakin nagde ilaahay may layin agdis yani jahay bishaariya kalayin addunya atiye i aakhira bishaari kalayin may kale faaiide taqwada lakeeley annajaatu min annaari naarta lakukubedbaade taqwada ligawlihi taala an dalile uma nunaji aladiina taqow ilah nunaji bedbaadiyan aladiina kuwa itaqow obsadeen may kale kumidaha oo oh, fawaaide taqwada lakeeley alkhuludu fi ljana jina kuwaaraw taqwada lanki mutakin nagdo jinada kuwaaray ligawlihi taala an dalile wasaaricu degdega ilaa makfiratin dembidhaafin degdega makfiradaas min rabikum rabin eshe ku ahaat wajanatin wailaa janatin degdega janadaas oo carduhaa bileegseba asamaawaat waalardu todobada samaawaat todobada ardo lisbaalgeli oo kale eh ucidad hiya janadiede lilmutaqiina lan diyaariwa wa minha may kale kumid aha oo yani fawaaid ahaa oo tagwada kale annajaatu min ashadaaidi walbishideel kukbadbaade wa xusuuli risqi walxalaali riska alaalena tagwada lakele kaasale wa liqawlihi taala dalil waman yataqi llaha ilahay lang ala lanki koobsado yajcal ilahi lah liman un welay makraja makana bahaw yan wele weersuga laerzaagay manka min xaytu melak weerzaagay laa yactasib a man kan malaysadaan yani saas wa oo yani lanka oo mutaqige oo xuduuda agdiya surume walal wali macsiya kudhoorsade ilahayna makraj yan wele oo xaaraamta kukubaa walaalan bahaw cariirigii iska jaray fakiirnimadina sici ilahay inkabedele naarkina ilahay kubadbaadiya jinin bedele wa wayarzughu min xaytu laa yactasib ay min xaytu laa yarjuwa meelusan rajana ilahay ku arsaage yani saas way may kala leray waman yataqi llaha bisabri yani yajcal lahu makrajan min ashadaaidi langala lankiyonayo ilahay kuobsado sabr ilahay kukuobsado ilahay makraji shadaaida ilahay kubadbaadiye cabdillaahi bin cabaas radi allahu taala canhuma meeray yujcalu lahu makrajan makraj yelan weele lankusuge min shubahaati dunya adunya shubahaadka kubadbaado وaمiن amaraati mوti moodka sidiyaalshay kukbadbaadaw وaمiن shadaaidi ywم القiyaama qiyaamo maalinteeda sidiyaalsha kubadbaadaw ilahay si tagudaaska hele wa yani wa kay saas waay وaman ytaqi laha taasu reed kolka yani o itaqi laha taasu reed itaqi laha ilahay koob soo yeeri rasuulka sala الlahu عalيه وsaلam حayثu ma makan almakaanki kuntaad ahaad fi ayi makaanin وafi ayi zamaanin waktaan waktigeeda roog makaankaada roogd ilahay koobsooy oo gol gabilata badii bahar meelias ilahin koobsoy zamankaad roogdon ilahin koobsoy ho dhalinyarata hood odayata oo yani wa kay masalan ba faaran gabto hadii fakiirata hadii ad taajirata si kas ilahin koobsoy meel baad roogdua ah. hay ila yani wa kay saas watabic raasi alxasanata humaatidi oo ad hakoodhiidi alxasan asayiata watabic raasi asayiata humaata asaadirata minkaad hakoofuli wa humaatidi adeega hakoofuli raasi alxasanata winaag raasi waay oob oh, humaatala alla bin aadin atakoo dhiid winaag kudabageli masalan humaati samayti sadaka kudabageli salaad kudabageli soon kudabageli astakfurto ilah damiga dhaafo don mudnibe nagdi dheh digri ilahay kudabageli wakayra dalik tamxo hiya xasanadii tiraase ha asayata zuuliyaase ay tuziilha watudhibuha malaaigda suxufti oo xaqiiqatan kutartiraase yani suubi waay manaa oo xasanadii kudabageli sayideeda samayt asana kudabageli tamxu hiya xasanadi tiraase ha asayiata humaatidiya tiraase yani saaso oo tirawka maylanajeede malaaigdi oo gortay humaatada gortay baba foolba kutir tiraas haqiig ahaan mismee kinaayi waa malki ingobadanajeed sucubta habkataale malki ingobada hadi ad xasanaadku dabageleed waa yani saaso sayi-e hoob leero may galaase sakiiri i kabiilaba galaasada xadiiska daahir sheey laakin xasanada yani wa kay binisbati ila lkabira atawbatu minha wal dhaafaw male amal soobong ma dhaafa lilaytan on kabirida dambil kabirida tan hadda xasanada rasoobadi sayida dhaafas lilay sayida tan sagirida lay ama tan kabirida ma inbahanta taasoy dambi wiin yani oobadasoobid o kabirisa dunuuba mayta tawba inbahanta taas tawbadi alehllay manaa kolkan waxyaala fara badano oo dembig laka dhaafaaw yani waa kay may ba kumid aha salaadil tukda iyo soonk iyo cuntaase kumid eh mayli sheegay rajulka oo leera jaray nabhaan atamar nabhaan atamar hiblo yani uh, timirgadgadka lanasbay nabhaan leera iyo iya tukaanka og aba jaray dukaanka dhafis iya timirkagadgadaayelen imraado oo niyo ajnabe aho waan eed suuradon koyti xasane e oo timir shiraya soon koyti markaasa may ngarayno xaanoodka hoosis timirtan anadi binaanka gadgadaayto kufaylaka jarteer bes timartiyaga hoosiyasan tukaanki hoosan gali reeden gali markaasa timarki reed markin gali sunku daba gali markaasa wal al rajul asiibeeye bilaanku asiibaay iyo asiibi waliba jimaacan hayn manaa dumday dhadhongaday kadasaasa samay laakin ma jimaacna lahayd waa naag ajnabe marki dam may ogaada ini dembe samey rasuulkan saadi sala allahu alayhi wasalam markaasa mare ilaahay rasuulkiisi an asiibay hadii asiibi hadii adeeg warkay ka og rasuulku jeesadi cumara rasuulka mera ilahayna nafta yani ilahayna ka asturay adin isdaahiriyaaseri mana ay nafta asturtid mahn isbandhigdi nabhaanki rasuulka ka kanagnagay maryaariya kanagnagay oo hadoofi laylay rasuulkana kujeesadaw marki demka sidii an sheegi rasuulka sala allahu alayh wasalam meera ba hawaysaysay wayse kaamil hawaysaysay hawaysaysadii bes latukudi rasuulka latukudi marki dem waa waadhimi salaata darafa nahaar aayaadkaasaa degen salaada og lamadiya darafood alkadaad salaa subaxi walcashi galabta og salaad subax imaya dhaagalaaya sedised waktiya dhaagalaaya mela aqimi salaata darafa darafay nahaar sed salaada galaaya salaatu subax salaatu dhuhr iyo salaat lcasr intaasa dhaagalaaya wazlafan saacaad min alayli og yan may dhaagalaasay magrib iyo cishay shanti salaad sakay ina alxasanaati ya rifeed xasanaadka oo shantan salaadood oo kal kumide eh, yudhibna xasanaadka may tabiyaana sayaatiya tabiyaa asayaa maylinjeed adunuuba sakair wa dana dunuubto o sakairtee tabiyaa rajulki meeray ali hada tan analay aas maaha akaasun li hada kan kaasun li analay aas miyaha qaala nabiy mer lijamiici ummati umaday dhamaanti on sugnaadeer mana umaday dhamaanti e an sugnaade kolkan yani reesaaso xadiiska watabic sayat rees iyona ahayd iswaafaqaa watabic antaad raasi ey alxig heleeli asayata humaatidi asaadirata minkada koofuli alxasanata xasanat raasi kudabagili yani waa kay tamxo hiya xasanadii tiraase ha asayata humaatadii yatir tiraase yani saas wa wakhaaliq naas alkudabgeli wakhaaliq naasa dadka yani la dhagan bikhuluqin dabeece kala dhagan xasanin wanaagsan wakhaaliq naas dadka la dhagan ey caamilhum lamucaamulo wacaashir la dhagan hum annaasa la dhagan bikhuluqin ey bisajiyatin dabeece xasanin wanaagsan kala dhagan ey jamiilin wanaagsan maxbuubin wa masalan wiji furfurnaan oo kale macruuf wari awoode dhiibta oo kale dhibkaada reebta oo kale intaasoy samey wa hadii ad intaas samayto dadka ada dhagan fayla kala dhagan ilaahayna dhagan fayla kala dhaganto ad ilaahay ka orsato haddina dadkana dhagan fayla kala dhaganto wali humaate koydhionaada yani astakfurku dabgelido ada ilaah oo dhaaf ad erto dadkana dhagan fayla kala dhaganta bes markaasay addunyai aakhira may lakin rajeeyey falaax liiban iya lakin rajeeye wa may weelay xadiid oror ororiyo dabeecad wanaagsan ama anaw rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam shay oona yaw la dijiyaayo miisaanka qiyaama la dijiyaa shaygu sigee kuulaas badano min xusni alkhuluqi dabeecada wanaagsa kuulaas badan majaroari rasuulka wa ina saaxiba xusni lkhuluqi dabeecada wanaagsan saaxiibsha layablugu deere darajata saaxibi salaati wasawmi wa lanka gee amin salaatuleilka dhafaraw maalintana soomanaadaw soonsune darjadii oo kala deeray lanka dabeecadiis faylatari rasuulka may kale lusoo alay rasuulka sala allahu alayhi wasalam an aktar ma yudkil النaas الjanata alsri dadka wali jina geliyawka anka badan rasuulka mara taqوallahi wa xusn اlkulq waayar dabeec ilahay lakaobsado dabeecada nala wanaaji bulshada sife lakala dhagamo antaasa wali jina dadyewanasa anka badan rasuulka mer kalen rasuulka mara sala الlahu alayه wasalam khiyaarukum axsanukum akhlaaqan han akhyaartin emay bu han oo akhlaaqdan ka wanaag badan riwaayo kale rasuulka mara sala الlahu alayه wasalam afdal ma yucda lmar ofka walilisiyawtan inka fadl badan alkhuluq lxasan dabeece wanaagsan wari mana lanka dabeece wanaagsan hooble yani inama lumam laklaaqu yani wa kay saas way umud maylere aklaago umuda adi aklaaqdi tarti bes way dhamaada baabaaya kol aklaaqda fayle eedan wanaagsanta wa yani rasuulka mere of walilisi manka faylaha dabeece fayl riwaayo kalen may haytay ina axsana alxusni wanaakanka wanaagsan mayb alkhuluq lxasan dabeece wanaagsan yani xadiidkan may baonayo rasuulka amaanaw dabeecada amaanaw ma eray akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqan mu'miniinta han iimaankanka kaamilsan iimansho kaamil e eh maybua ah. haan dabeecadiyo wanaagsantu weeri rasuulka sala allahu alayh wasalam junayd lbagdaadi raximah llahu tacaala ma eray afar walhaad odoonka laka korweele darji sarayto lan korweele walow camal shay i cilmi shay haabiyalaade gofka suge wain qalla cilmuhu camaluhu wa cilmuhu cilmi shay iyo camal shay habyaraado afart walaad may alxilmu watawaducu wsakaau waxusn lkhuluq alxilmu dulqaadasha lanka lan dulqaadlo iniha watawaducu lang ilahay shay tawaducaha wasakaau lan sakaawe walguraw iniha waxusn lkhuluqi dabeecadiiska wanaagsanta iniha afartaas walhaad dirji saraysa ilahay adoonka korweela wa fi lxadiis may ka sugnaadey khaslataani laa yakunaani fi mumini lam walhaad lang mumin makakulamaaya su-l khuluqi walbukl wa rasul dabeechumaan ibakiilnimad lang mumin datis makakulamaaya hoob kakuluman usi mumin hayn mana makakulamaaya lang mumin lamadaas walhaad rasul sala allahu alayه wasalam kolka yani dabeecadaas fayla yo eedan wanaagsan alilay mana mayl dabeecada fayla ini dulqaado ini sabro dabeec fayl lankalagala dhagm yani wa kay saas may la sheegay lanko shaqiiq albalki leri jari ye may yani insugnaadi jare imraado oo dabeecdi eedn hunta insugnaadi jarti zawjido may gabay dabeecdi eedn hun markaasa may lingare muskufarugdo tan ka dhibahaysa ba dabeecdi hunba ki dhibahaysa muskufarugdo markaasa mayra in kaanat sayiat alkhuluq hadii zawjiday dabeecdi hunto fa ana xasan lkhuluq ari mana ani dabeecdi faylato markaas walaw faaraqat faarugdohaa walaw faaragtuha an yefronum yani sirtu haade milaha wani mana iyo dabeecadi humatibanina ooban iyo furo ye okalka dayd anin ye okale haaderi mana weliba wamaca haada kan iyo oo jarta lalagaba akaafu anlaa yumsikaha axadu gayri yeri mana may goobsadey lan kale keerka nin dhaga kormo dabeecadn hun anala insabro korma lan kale dhaga kormo lisui khuluqiha dabeecadi hum korkuntisaas ifad anla insabre ani insabreel mana may kale la sheegay rajulko iyo ma inseyday sayidina cumar iya inseyday radi allahu taala anhu kusoo ku sheegadaw zawjadiis tabe xumaantiya ku sheegadaw markaasa rajulki dacwo manama injeeday cumar injeedi zawjadun dhabe xunta i dhibahayte eraha markaasa may surumey ilbaabki cumar yasurumi soo cumar meelo kusugaw may dheegeyhin cumar zawjadiis oo lisaanka eedan ka dheerayaas cumar cumar hadalka ka dheeraya soo ka adkaaya soo isaasa dheegi cumar rasul aamusanyi jawaaban siyaan mana rajulki isu usoo kagoolaw ida kana hada kan hadii haaday xaala amiir lmuminiin muminiinta amiirkooda xaalsha hadii sada haaday usuga zoojidi sadankagaylihato waana kusabrahay fa kayfa xaaliye manaan xaalkaysarho bes fakaraja cumar bay radi allahu taala canhu lanki oo dubur jeediyey oo gadaal jeediye argi nwer inkoyar mayk maykdihe idaybaitbakoytemengnagatyer markaasa mar amiir lmuminiino anako ini ankingo waado zawjiday dabeecadii homaatya kin sheego fadaay oo hadalkii dheerayaaso dhibaas may dheegay zawjadii ta oo tiday oo kale lamid ta dheegeer mana idituba hoko adina saas oo kale kin kahadal dheereeyaso dalki nagaasgay adkahaso saasa dheegi seed isku nagad yeri mana markaasa iyo may sareya ida kana xaala ida kana hada kan xaalu amiir lmuminiin hadii xaalka kan ayi ida kana hada kan xaal amiir lmuminiin maca zawjati hadi amiir lmuminiin oo cumar sidin ad adkaayib hadii zawjadii sidin laadalhayto waan sabrahay fa kayfa xaaliya sariyo faqala cumaru radi allahu taala anhu mere ini an axtamaltuha w zawjadan tan ay walanka dulgaadahay okin sheegeen igayliday oli badaa samaytay an sabare wari mana walanka dulgaadahay on lixuquuqin lahaa xagyaalo oo yalato calaya korkayka lato xag badana ilato may xagyaal inaha daabiqatun lidacaamiy horta dabka oo kajarta dabka oo hayd hungurug yahay inkar yahay yani waa kay khabaazat lkhubza moonfada niyo indhig yahay inkar yahay dhacaamkaniyaha raashinkainkaryahay muafadiha indubay hasaalatun lifiyaabiy hadana dharkan iya indhigahay murmicatun liwaladi onogeniya ingnuujihay onogin indhagaalayahay walaysa dalika biwaajibin caleyha wari intaasoyna makuwaajiba intan hadi yasuubihay toon hoobkeekskufadheeto walma kariya yartoodon beslay wari mana anlay kariyo nagde yani hoob walma dhigaw karmakin dhigaw yartoodon beslay onog makinnuuji hoob yartabarkarelen waydii koreeri mana wal waajib ekaemeh intaaso insameeyhat oo hayteer mana weliba haddana wayaskunu qalbi qalbigay biha kaxasale an lxaraam ya kukasale mana qalbigayna xarama kukasale walkalmatoni qalbigay kadeganyi faana axtamiluha lidalika ali mana an walayan kadulgaadaha intaaso mana faqaala rajul rajulka mere ya amir lmuminiin muminiinta amirkiisi o waawjatin kadalika anidan zoojiday taaso dadki oo hayt inti oo hayt gada saa sheegdi yan ato faqaala sayidina cumar lahu lirajul mengara faxtamilha intulgaado he taasalanka sabra bilaantada ragaas sa yari mana dhibkaasa ko hayte shahwadii dacaamka dacaamkana ko hayd dinigii shahwada ko hayto dhiba yani walbada ko hayto mana oo bad shireeda atgeeg gabal kone kanag nagdaas walay ko haqaaskaas haqaasli dhibaato mana walbadan oonayolinin dulkaada kor iya ko hayt an sabra yar yari mana fa inama inkan mahane hiya muddatun yasira addunyadaba waktigo gaaban la cumroga yari intaas in sabra yari mana kolkan saasa yani dardaarfiyo bkhulqin xasani alisbarahi dabeec wanaagsan wama axsana ma diila kud ilcafwa can jahilin qad baga calayka tafuz bilmaqami wlamini wabilcurfi famur wakun muxsina wawaasil waacrid can ljaahiliina shecir saas oo kale kusugnaaday kud ilcafwa afo gaadoy can jahilin jahilkaas oo qad bagaa gardorsada aleyka korka tafuz liibanaasa bilmaqami nigaasho alamini aminka liibanaasa wabilcurfi famur far bilcurfi macruuf far wakun haw muxsinan ki wanaag sameeya wawaasil halidi qaraabadaas wariri waarim kujeeso an ljahiliina xadiiska may bu xadiis cadiim eho ah qaacida oo oh, min qawaacidi diini kumida may walay xadiidka may kulmiyaysed walhaadiya kulmi xaq ullaahi wa xaq lmukalaf wa xaq lcibaad sadiidasa ah xadiiska kulmaysan xaq ullaahi yani itaq llaha wa xaq lmukalafna mukalafka shay sun watabic sayiata alxasanata tamcuha wa xaq fa ina xaq may xaysu ma kunta itaqi llaha xayuma kunta xayuma kunta fatagi xaqulaahi xaqulmukalafna may itibaacu sayiati bilxasana umaata inaad raasido winaaku dabgeli xaqulcibaadna may mucaasharatn bilaklaaqi lxasana dadka inaad kala dhaganto dabeece faydsadidasaadeedka kulmiye rawaa may uriy xadiidka tirmidi imaamu tirmidiya wuri waqaala tirmid may kagolay xadiidun hada xadiidan waay xasanun darjidiis hasan eh wa fii bacdi nusaki may kasugnaaday xasanun saxiixun xasanun saxiix yani xasan صaix marki imaam tirmidi jamciya jamcigaas ma jeede xasan liwafi liwafi jamacati wa jamaaci may ka tilmaameen xasan ka tilmaameen صaix ljamaacatin cinda jamaacatin cinda qawmin صaix wa cinda qawmin xasan akayu mana saas oo kale wa xadiidkan kolku may baonayo mufidaadkay kumid aha taqwa llahi tacaala ilahay taqwidiis oo yani waa kay amar caam e jamiic lmuslimiin oo dhan xadiidka mansugnaan itaqilaa hata khitaabke abidar iyo shareediis mansugnaan dadka dhon ala lahadla itaqilaa lilay mana yani maanaa taqwada ilaahayna makagaydan makaanko makaanko kalankajarma eh fi kuli makaanin wa fi kuli zamanin ilahay kaobsatalay mana oo dhalinyar eto oo waayel eto oo adtaajir eto oo faqiir eto oo yani wa kay abaar oo arang eto meel alba i bahar meeleed roog ilahay kaobsayla ami ige tagul ilaahayna mayla kaxadeeyey walal wal ilaahay ka far ini fartoonaas wal ilahay kawareebinan kureebtoon daacad ilaahayna xigaayi o iyo ne xaajis naartal kubadbaado daacad ilahay ad kuwadho tankeel macnaha may bu aha al wili may lerey lang al lanka ilaahay xuduudis oo qur-aanka ka tilmaamiy xuduudiyeede oofiyo yani haddan ilahay ka tilmaamiye lanka ilahay hadan ka tilmaamiya kubahaya tagul ere ilahay mere alaa ina awliya allahi ilahay awliyadiis laa kaofun nafsa calayhim ala lawliyaai mahaan walaa hum mahaan yaczanuuna ay kalku awliya aladina aamanuu wa kanuu yataguna ilahay katilmaama lamada dardi lankilakuheli imaan iyo acmal suubum lankilakuheli mana may kale xadiidka kufaaido islaane xasanaadka ini humaatiyaalka tabiyaayan bini aadam ata hadii wal humaatay walkoodhi astakfurta la badiye dambadaafka la badiye sadagada soonka cibaadada la badiye reed humaatadi tabaaso tankel manaha dabeecada atakalq ini waajibey bilaklaaqi alxasana aklaaqda fayl ini dabeecana kuweedhar lawaweydiyo dabeecada fayl dadka fafaylahaayna kadaydo dabeeca fayl lawaydi ini waajibeto tankan yani wa kay may badisku faayilo islaane dacwada wacdo wanaagsan ini dadka lang kuweedhaw si wanaagsan dadka lang wacdiyaayo lang wanaagsanaw alxadiis taasi cashar hadiiski tumi sagaalaad an ibni cabaasin may bal kuriyey cabdillaahi ibni cabaasin cabdillahi ibn cabaas magaashay lerahi radialahu taala canhuma qaala cabdillahi ninka goli kunton may bahaadey kalfa nabiy nabo gadaalsi haadi sala allahu alayhi wasalam yawman fi yawmin maalinto faqaala nabiyu nao may kagole ya gulaamu wiilo ini an ucalimu bare kaadi ka bare kalimaatin kalimaadiya ka bare ixfad illaha ilahay xifdiy ixfad ilahay xifdiyey kaadi ka xifdiyey ixfad ilaha ilahay xifdiye tajid helaase hu allaha tacaala ilahay ku helaase tujaha ka hortaa ku helaase ha idaa saalta adi ada su-aalaas fasal su-aal allaha tacaala ilahay su-aal waida istacanta adi kaalmo dalabo dalabaason fastacin kaalmaysoy bilah ilahay kaalmaysoy waclam ogaaw ana alumata umada law ijtamaca biya umada kulanto calaa an yanfaco ini anfacan korshen kulanto kaad ka anfacan bishayin shay ki anfacan lam yanfacun anfaca kuna kaad kin anfacan ilaa bishayin shay la ki anfacaya shaygaas oo kad kataba allahu ilahay abtugayhu shayga laka linafcika nafga ilaahin abtugi walaw ijtamacuu daska hadii kulmaano calaa an yaduro ini dhiban kaadka dhiban bishayin shayki dhiban kulmagna lam yaduro on dhibaan kaadkin dhibaan ilaa bishayin layki dhibaaya shaygaas oo kad kataba allahu ilahay abtugayhu shayga calayka alaa durika durka ang abtugi ruficat alaqlaamu qalamyaalki ala korweeli wajafat suxufu wargadyaalkiy enjegeen rawaamayrey xadiiska atirmidiyo imaamu tirmidiya weri waqaala tirmidi may kagolay xadiisun hada xadiisan waay xadiiskaasoo xasanun derjidiis hasan e saxiin o saxiix saxiix can abilcabaas abilcabaas mayli kuriye cabdullahi bn cabaas radialahu taala canhuma qaala cabdullahi nin kagolay kuntoon may bahaadey kalfa nabiyi naba gadaalshay haada yawman fi yawmin maalinto yani rasul gadaalsha haadiy hadiska dhamaystirsa may haadi wa fii riwaayati ayri tirmidiy tirmidi eyrsa riwaayadiis may ka kasugnaadey icfad ilaha ilahay cifdi tajid anta helaase hu allaha taala ilahay helaase amaamaka hortaaku helaase tacaraf kas ilalahi ilahay kas fi rahaai fi wakti rahaai waktiga oo aaranka jar ilahay kas yacrif ilahay kase kaadka kase fi shidati fi wakti shida waktiga kurbad i shidad jarto baarta jarta ilahay kase waclam ogaaw anama aladigi akda seego gefo akda huwa maaga gefo kaalka gefo lam yakun huwa maaga soinhaan liyusiiba huwa maaga in asiiba faday kaalka asiiba fadinhaan wamaagi asaaba huwa maaga asiib kaalka asiiboon lam yakun huwa maaga soinhaan liyukdiya huwa maaki gefo kaalka gefoonhaan waclam ogaaw ana anasra guul maca asabri sabr macashayni haati ogaaw wa ana alfaraja farajna maca alkarbi korba macashayni haadin ogaaw wa ana maca alcusri kulays macashayna yusran fudeed haati ogaawa an abi lcabaas abilcabaas manaha cabdillaahi bin cabaas ay horta saxaabiga magaashay cabdillahi bin cabaas kal awshay cabas lera usun ologo cabas lera dhari cabas kalakunweli abilcabaas ler an abilcabaas cabdillaahi bni cabaas radi allahu taala anhuma cabdillaahi bin cabaas may la dhalay gabla alhijra sadisana kudhimanta rasuulka inti hijradi sadisuna kudhimanta iya la dhali marki rasuul geeriyooda tumi sadisin oo kaliya jir aadis marki dijiidiya daadi rasuulka anjeyti rasuul dhegdimi geedanka aadami tambideda kagami markaasa rasuulka sala lahu alayh wasalam ere idhabiba latab biabilkhulafaa khaliifinta awshaw ahan latab yari mana abilkhulafaa khaliifinta awshaw ahan bal latabalen cabdullahi bin cabaasan alajeed onog yaraad yasaas khaliifinga dhala doona abtirshay das khaliifinga nagda doona salen ahi yani saaso marki maydu tiyeedaha ka dhiiday rasuulka tilmaantis ishaari mucjizu ahan dhiidi iribtis arlado dhonga buyteler may lare may deerena fi zaman lma'muun zamankii onayo kali madaxgii mamun leeri jari zamanki shay cabdullahi bin cabas abtirshay may deerena lix boqol kun of oo kale deerena ler mana wa kuniya bismi abihi lankakungel likawnihi akbar awlaadihi aha tarjuman lqur'aan walere likahrati macrifatihi macrifadiis eedan badanayti maani limaani bimacani maani qur'aan kasaay wa kana yusama albaxr albaxra yani albaxr yelera caalimkii oo baxar kahay may wel cilmi sheeya baxar oo kalen badanayo rasuulka sala lahu alayhi wasalam an do-ay bin cabaas maynka do-ay faqihu fi diini wacalimu taawilaadi uso onog yar eyiye rasuulka ngadeegi onkufilidaan ideel onkufilidaan ngadeegi markaasa rasuulka do-ay allahuma faqihu fi diini wacalimu taawilaadi ilahu yani fikida fahamsi taawiilna bar macnaha yani saas wa ahe cabdillaahi bin cabaas caalim yahay turjumaan lqur'aana lankasaw may leya cabdillaahi bin cabaas ahe may hay rajul oo dheero yani waa kay masalan saas wa jamil eh, waan caddaan eh, eedan ad yaha may weriyey axaadiia usoo onog yarhay rasuulka guriyey yani waa kay ahan soddon iyo shan yani waa kay xadiis ahay marki onayo eh, madini ka geeriyoodi markii dembe hijrid markii roogday yani waa kay masalan soddon iyo afar oo kale roogdi so onayo ibnu tamanin wa tamanin sana siyeetun isiyeed sana jar bagic lgargad yalkaduugi radi allahu canhu cabdullahi bn cabaas unogshi cabdullaahi e dadka nfadheedi oo ntacsiyaayayan lanko acraabi e koy markaasa galantis oo yadiska deji markaasa mere isbir sabr nakun bika saabiriina fainama sabru raciyati bacdu sabri ra'si kayru min alcabaasi ajraka bacdahu wallahu wallahi kayru minka lilcabaasi yari isbir sabr eri nakun haadane saabiriina bika adikii sabrane sabr cabdالlahi بن cabaasow un adihoob adi sabrt unun sabraan sabre fa inama sabr raaciyati dadka rayidka sabrsho bacda sabri ra'si lanka madaxweyniga marki sabr ya rayidkana sabreen cabdullahi o aw kaa dhimaday sabr ad madaha ningata hoob adib sabrt unun sabraan sar khayrun min alcabaasi yani wa kay cabaas heshee khayrun ki kheyr badan min alcabaasi cabaas heshee ki yani ki kheyr badana ajruka bacdahu bacdi shay ajarka adikin sugnaadyer wallahu ilahay kayr minka lilcabaasi cabaasna yani wa kay wallahu ilahay khayrun khayr badan minka dika lilcabaasi oo kolkun lanka hadililay oo dawiil ahaayey kadaaw ahaayey siyeetun isiyeed jirahay lana horta cabaasu radia allahu canhu yani wa kay saas wa kolkun yani wa kay marki dembe ahay cabaas yani adeershay awshay cabaase ye may ha lang oo rasuulka sala allahu alay slam abtishay ahay wa kana radia allahu tacaala canhu -cabdullaahi bin cabaas cabdullahige asgaru acmaamiya may cabaas naftis wada rasuulka adeeryaasha kan yaryaha asxaabu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam kasaayeen sharaf shee kasaayeen kaxeel dheeradayn tacdiim shee yani lishoori jareen ra'yiga kugaadli jareen cumar bin khadaab hataa may karoob doonay mar hal soo kulan hayni karoob dooni jari manaa cabaas karoob doonay yani waa kay saas wa rasuulkana sala allahu alayh wasalam adeershay cabaas soo amaana umeeray man aada alcabaasa fakad aadaani lanki adeerkay cabdas ibn jasid ani dhibiya inama camu rajuli rajul adeershay sin wabi abi rajul rajulka awshay oo kala weeri mana kolka cabdillah cabas al sheegaha yani camu nabiy cabase lan dheero edun surud leho cadaan leho yani saase waha may yani usoo siyeetun isiyeed jero ya bakiculkar meelo madina ka geeriyoode bakiculkarkad ya kadugunya cabas camu nabiy sala allahu alay salam kol arishay cabas cabdillahi wreed arishay cabdillahi ada hadiskan weri cabdillahi bin cabas alimki qala cabdلlahi بn cabas nay kagolay kunton ahaadi alfa النabiy raakibanki saaran iyo haadi alfa النabiy naba gadaalshiye saarnay waraahu alaa baglati rasuulka bakali saaranyi gadaalshiye yawman fi yawmin maalinto saarnay faqaala nabiy limayngare ya gulaamu wiilo sayar nakiri maqsude waay ya gulaamu wiilo wiilo wiil hiidiya ma eh ya gulaaman kud biyadi meemana yani ya rajulan kud biyadi nakiro oo ayr maqsude letaas ya rajula kudbiyad rajulo rajul ihidiya galantay gobayla laakin hoob ya gulaamu lero adu ya gulaamu ya rajulu lankowna kira maqsude lero ya gulaamu gulaamo yani sayar weliba may khidaabay waktigaasoy onog yaryahay cumri shay tumun sina sayla cabdullahi ibn cabas waktigaas rasulka ya gulaamu la ya gulaamu wiilo ini an ucalimu bare kaadi ka bare e ufahimuka ka bare kalimaatin kalimaada ka bare riwaay ah, kalen alaa ucalimuka maka baraayo kalimaati ixfad illaha ri ixfad illaha ilaahay xifdi oo ilahay xifdi side oh, ilahay sala kaxifdiye raaci awaamirahu ilahay wali kafari ilaali waxaafid calayha awaamirtaas way xifdi an hilmaantay awaamirtiyeede wamsik an nawaahihi ilahay wali kureebi koreebina kureebtoon an samaytoy markaas hadii fa idaa facalta dalika laymaha ifad ilah ilahay saasan hifdi a wali kafari fartoonaw wali kureebi kureebtoon saasan hifdi dahay yaxfad ilahay inaka adika xifdiyay biricaayatihi ali ilaalintiisa yaa kaca fi nafsika ka ilaaliyay adika ilaaliye ilahay ka xifdiye awlaadawa ilaaliye ehelkaa ilaaliye addunyada ilaaliye diinka kin ilaaliye intaas dona ilahay kin ilaaliye a waqad qaala lahu tacaala ilahay meeray man camila saalixan min dakarin aw untaa wahuwa mu'minun falanuxyiyanahu xayaatan dayibatan alilahi lang alin lanki onayo camal sooban soobiyo migil iblaan walihaado busoo muumangay noolayaane er hayaato oo dhiibeeka noolayaan taasu kalku ilaahay xifdi ilahayna ka xifdi ay bacd lculamaa ma ereyna man xafid allaha ilahay lanki xifdi fi ridaa fi sibaw usoo sabe ay ilaahay xifdiyo usoo dhalinyar yar ay silanku bilaaw ilahay awaamirtiis xifdi usoo yari ilaahay xifdiyo ilaahayna hadhowti markiis wiinad ya ilaahay xifdiye leri macnaha cigaashenkaraaxoye hindoosheenkaraax ilah hebdee mana hadhowti dadka onayaw marki dadka berse hindhoolo nagdaayan ama dhagoolo nagdaayan ilahay dhooreelilay may wali waktigisu yarahay dhalinyarha yaas dhoore ilahay ahifdi wa ilahay far farti fartoonadi wa ilahay kureebtin kureebtoona may li sheegay bacdulculamaa yo may gudubeeno culamada kaarsho boqol sin oo kala guduben yo oo caglisho na qaban awoodiyo qaban boqol sin yo sii dhaafe markaas awoodiyo caglishoona kaamileyin baynama dadki boqoldi jaran oo dadki kalahaayano oo addunya marki roogen hatumada jaran walhoma sameya jaran yooba baaba-en caglisho fasaadey yani gawadiyo fasaad yoona gawadiyo isku gaban markaasa wal can sababi dalika warsaska naga tele dadki isin isuda ahayten sadama e isin saska naga tele markaasa may reena hubnaagan e indhoo iyo galnya iyo luga unadhan hubnaagan e xafidnaaha jawaarixdan ha dhoorni min almacaasi macasiya ku dhoorni fi sikar yaren waktigi un yarahaniyahumataa kudhoorni faxafidaha allahu tacaala ilaahayna xifdiyey calayna korkaana fi lkibari markiwinani unun hadu ako waayelena ilaahayna nin xifdi ubnaaga noon kaamilu dhini kasta kaamila kuaneerag mana kolka reesaasullankinti isyarib is ilaaliyo hadhowta ilahay yani ixfad illaha yacfadka ilaahay xifdi ilahayna kaxifdiyey addunya aakira kaxifdiyey yani sa rasuulka in dardaarmi sala allahu alay wasalam yalay wabiljumla warka dil haka e. ko fata walahi tacaala ilahay tagwadiis sababun lixifdi llahi ilahay xifdishe sababngata lilabdi adon fi dunyaa lxifdiya walixifdi fi diini walang xifdiye yani saas o iman sha ilahay indhoore inti koobsado iman sha gabe lankoob ilahay tagu koobsado kolka ilahay awaamirtiisa xifdi wali kureebi yaxfad kawreed addunya akar ka xifdiya intia kunimadaas ixfad ilaha ilahay xifdi ilahay xifdi manaha raaci xuquuga huwa ilahay xuquugdis ilaali waraaqib xuquugda ilahay eedan dhoor tajid anta helaase hu allaha tacaala ilahay helaase tujahaka horta qaabilkaa ku helaase ay amaamaka umana hortaa ku helaase tawkiid wa hadalka may tawkiidin ee lima qablaho tawkiidin ay yani wa kay taaso hadda may lakasisay yani wa amaam hora lakasisi jihaadka lita ee hora la sheegi macnaha maqsadka oo horta e yakaylew maqsadka horta e may wala insaanka lankahood musaafir hortisman dareere reedan dareerey midigan dareerey bedan dareerey meeli masadsen dareere meeli dandiska jart meelan dareere maa kolka yani ixfad illaha ilahay xifdi tajid helaase hu alla tujahaka hortaaku helaase oo maylinajeed aakiru mana may wale insaanka musaafirun ila laakhirati aakhira njeed lanka musaafirken hortisa dalbe madhimye madadeo kolka macniga maylinajeed xadiidka tajid helaasahu ala muraaciyan laka kinhadiya xayduma kunta milan miilbadaas wagasartan gasad min amri dunya walaakhira ah fayanquduka ilahay koo badbaadiye min almuhlakaati ko badbaadiye wayascaduka ilahay ka korsiye biawsaafi barakaatiya ki korsiye wa ahay saas wa ixsad ilaha tajid helaasa tujahaka tajid helaasahu ala tujaha kortaa ku helaasa idaa sa'alta hadii ada su-aalaas y aradta an tasala shayan shay ini warsata difadaas fasal ilaha tacaala ilahay warso ilahay warso ini walayo ilahay fadli shay koosi may wali ilahay iyo algani e almaliku lijamic alashyaa ilahay walkasa laa mucdiya walaa maanica siwaahu lan walda sii kor walna dad ku reebo kor majar ilaa ilahay maahin kolka ilahay wal warsoy si walka siyay xadiisa may kooyay yani liyas'al axadakum rabahu rasulka maray sala lahu alay wasalam kookin rabi shay warsado dantis kulaha kula xaaja xaaji kuli shay warsuday xataa shifca naclihi nacli lacag aad kobti sunshe idan qadaca huwa shifcigaas hadigo kobta sunshe hadi gobtoo dhan ilahay la warsuday mana walkas ilahay warsuday yani saaso daawos sheekh ilaraye caba sheekh talmiidka may ngaray iyaaka an tatluba xawaaijaka may ko kin kudige era ini ada damaa damyaalka miman yakliu baabahu lang ilbaabshay kataarag duna kaadakindir waalayka maykin kudigey waalayka laazim biman laazim baabu maftuxun eh lambaabshay furuno markaas lang hiraane jare ilaa yawm alqiyaama yani wa kay saas amaraka waana may amray anta salaw ini suaal wawacadaka waana may kin balan gaada an yujiiba kayni ka ajiib ilahay waayo subxaana watacaala yani saas o kalku ahay hadiad wal suaalaas ilahay la suaal fudeel binu ciyaal raximah llahu taala sheekh lra mere axab الnaasi ilى الnaasi man istagna can الnaasi dadka kan lankajeelan badinyi dadka intika lanjeelan badinyimayba lanka dadka kudeertoomi waabkal الnaasi ilى الnaasi dadka kan lanka dhirfoo badinyi dadka intika lanka dhirfoo badinyin man اxtaaja ilى الnaas dadka lanka imbahadiyo oo wasaalahum su-aaliyo وaxab الnaasi ilى الlahi caza wajal anmayba man sa'lahu ala lanki su-aalo wastagna bihi bilahi kadeerto can غayrih waabkal الnaasi ilayh ilalah ilahi kan lanka dhirfoo badinyin man istagna canhu can الlahi ilahay lanki kudeegtoomay wasala ayra ayr lahi suaali wama axsana qowl lgaail lanka gool gool shay may wanaag badi laa tagsud lmakluuqa rabuka aqrabo waman kasada lmakluuqa laa shaka yatcabo laa tas'alan bani aadama xaajatan wasali ladi abwaabuhu laa tucjabo allahu yaglib in taragta su'aalaho wabnu aadama xiina yus'alu yaglib laa taqsud ininkasadoy almakluuqa makluuq ininkasadoy rabuka iyo agrabu dhow rabigaa diyaarkinge rabigaa suaal waman gasada lankingasad almakluqa maluq gasad laa shaka may shakankijarnaya tacbu ini noogaw laa tas'alan antaadan suaaloy bani aadama bani aadam xaajatan daanwarsutay wasal suaal aladi alihi suaal abwaabu abwaab ladi ladig laa tuxjabu hiya abwaabteeda lang hijaabaan allahu ilaahey yaklibu ilahay yani dhirfe in tarakta adi kutabta suaal suaal lah wabnu aadama iبن adamna حيina وktigi yusأl huwa iبن adam lasuaala ylb sun markaasa dhibfe yani wa ka ida sa'alta hadii ada suaalaso koy wal suaalka galo fasal ilah taala ilahi suaal suaal kolka maylan iib culmada meren lamageebadan iibsamaas suaal oo caado ahaan andareersane khalqiga lang warsado kor masalan sida hanuun oo kale iyo tawfiiq oo kale iyo fihmo oo kale culumtila jilida caafiya oo kaliyo yani wa kay caafimaad oo bilaa addunya akira bilaahiyel kubadbaad oo kaliyo cafu ilahay lahel rilo lahel oo kaliyo jino iyo anasay falaa yajuzu an yus'ala ila min allahi la anas ilahay malankel mal warsado kol su-aalo namaadnayb su-aalo dareersatay dadka dhahdiyo dareersatiyo masalan daraahimta iyo danaaniirta iyo shaygun uleesn iyo lagaad iyo hungurigun walaakin yani geegado guraad oo dhiib iyo kalkin intol iyo walaan inkarihanas walisa suaala dadka dhatyo daraasa tan yeede naftiya maylay lawele kowd ilaahiya lawarsade ini ilaahay kain fududaay ilah walaan dantan dantan lankanku laha ilah in kufududaay salareley mana yani wa kay taaso lanka fakiirken ini suaalo eer shay walwarsad hoob walban haysna binawto lakin sadishar ini lanka sabku caajizihaad mas-uulka la su una dhibinijaysin inka nagnagna su yani walkifaay yom walaylana anhaysano masalan ahe hooba shuruudadaas kal iskuso alko warwarsada korala markaas wasal ilaha ida saalta hadii ada suaalaas fasal ilaha ilahay suaal wa ida stacanta hadii ada kaalmo dalabaason e dalabta icaanata kaalmo dalabaas oo inaad lakin kaalmay fadaason fastacin bilahi ilahay kaalmaysoy ilahay kaalmo ku dalab ilahay kaalmaysoy ilahay kin kaalmaya yani waclam ogaaw ana alummata umado magaadiirtiyadana barahay bedarka kuwaramay xadiidkan waclam ogaaw bedarka ilahay sida ilahi inkasirgal ilah dareersade waclam ogaaw ana alummata umado law ijtamacat hiya umado kolonto calaa an yanfaco umado in anfacan kaada anfacan bishayin shay anfacan nkulaman min khayr dunya walaakira addunya aakira kheer shay shay ki anfacan nkulaman lam yanfaco anfacane kaada anfacan ogaaw ila bishayin shay laki anfacya shaygaas oo ad kataba allahu ilahi abtugay shayga laka adalhanta king abtugi ey asbatahu ilahay fi lawxi lmaxfudka sugi yo laki anfaca koran a horlaanba ilahay king abtugay nafaca wa in ijtamaco khalqiga hadi kulumaan calaa an yaduro ini dhiban kaadka dhibaano bishayin shayki dhiban nkulumangna lam yaduro n dhiba korna kaadka dhiba korna ila bishayin laki dhibaaya shaygaas oo ad kataba allahu ilahay abtugay shayga caleyka korka king abtugi wal ilahay kingadari laki wain ymsaska laahu yani bidurin falaa kashifa lahu ilahay hadii durkii gobodlan feedi kormale ilaa huwa ilah isfeed maayo wain yuridka ilaahay bikayrin hadii kila doonon falaa raada lifadli fadlilah ilahay fadlishay koradiyo ma jarwa aayad kalen ma asaaba min musiibati fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi mubayn intan ilahay le walkas walgadiran wa yani saas ruficat alaqlaamu yari rasuulka sala lahu alay salam galamyaalkii yala korweeli abtugawki lawxulmaxfud alka abtugaay galanki laka abtugaay yooba la korwali aklaam jamcu kalamin kalamin aljami aklaamin alkajami he galamiyaala jarana galan haliinkolay looxna haliinkolay lawxulmaxfud galankana haliinkolay aklaam wala langlaymay bo tacdiim ahaan usuban taakay galaman galame galan haliinkolay maain hadi kal galan haliinkolay lakin wajumia alqalamu litacdiimi wala linjami tacdimu maahina waila kahwa waaxidun lay dalan kalinko lay mana ahe oo may li sheegay in allaha tacaala qaala lah lilkalami may ngara uktub abtug qaala kalamki mera ya rabbi wama aktub rabiyaw may abtuge qaala lahu tacaala uktub magaadiira kuli shayin ala shay kasta magaadiirti abtug ma kana wali ahaadi wama huwa kainun ila labad abtuga leri mana markaasa abtugahed wakiila may kala li sheegay ina awala shayin katabal kalamhu shayga abtugi fi lawxi maxfudka abtugi bismi illaahi الرaحmani الرaحim inani ana allahu laa ilaha ilaa ana muحamadun rasuli sakiyaalimana nabi lahi muحamed rasulka waay man istaslama lanki hingaansumo ligalaayin hingaansumo wasabra calaa balaa'i bilaayiday ka sabro washakara nicamaai nicmiyaalkayni kushugriyo waraliya bixukmi xukunkay karaalahaado katabtu abtuge humankaas sidiigana ka abtuge facshartu kulmiye humankaas yawma alqiyaamati min asidiigina kulmiye waman lam yastaslim lankin hingaansan neligalaayigalagaynin hingaansan walam yasbir calaa balaayi bilaahidaynka sabarna walam yashkur nicamaa'i nicmiyaalkaynin shukriina walam yarla bixukmi hukunkagraadanagan falyakrujji bahoy min tacta samaa'i simaday hoosiya ku bahoy walyaltamisi dalbo ilayha ilaahan ilaahago siwaayan oiri dalboy salaw almacfud ulki lakabtug kolkun ruficat alaglaamu galamyaalki galamki o lawlmacfud lakabtugaal korweel magadirti balabtugay wal korweeliy wajafat sucuf wayabisat sucuf wargadyaalkina injegen ey kitaab kitaabatuha wargadyaalki abtugsana injegen a wlmuraadu biha alah lmaxfud yalajeed lah maxfud manaa kolkan wajo wajafat sucuf wargadyaalki jamc yalkaweli litacdiimi laylin jamyaha maahin kitaabka lah maxfud halinkola sun awaama yuriyay xadiskan kan e yani wa ka tirmidi imam tirmidi wuri وقاl imaم تrmd may kagolay xadثna hada xadيث وay xasن drjis صaي صaي ama صaي mism e صaحيح cinda qومi xasن cinda qوmi mana xadيثka xadيث cadiim ho asal kabيr nakasugun xugugda ilahi ilaaliyo s asal wn nkasugun iyo amarka ilahi lan bandikado walkas ilahi lan tala saar وaفي riوaayati غayr تrmidiy تrmidi eyrtay riwaayadiis cabd mayb wa غayr تrmidi magaashay cabd بن حmed واlimam aحmed lamadaas may kusugnaaday riwaayadi o tirmidi keyrki lankal weriyey ixfad ilaha ini rasulka ixfad ilaha ilahi xifdi tajid antaad helaasa mukaadabhu allaha tacaala amamaka hortaaku helaasa hortaakin kukaalmeeye ilahay kagalan goobdey ilahay xifdi ilahay xifdi maylanijeed walal wal ilahay kafali fartoonaw wali koreebi kureebtoon tagwadi ilaylanijeed tacaraf kas ila llahi tacaala ilahay kas ey taxabab ilahi ilahi ilaah ilahay jilaw watagarab min raxmatin dawaa war ilahu ilahay ralidis biluzumi daacati way daacadka ilahay laazim taas ilahay kakas wajtinaabin manhiyaati wal kureebin kureebto walinfaaqi fi lqurubaati walal wali gurbe walkanafagay washukri calaa ma owlaaka ilahay walikasin walinshukri wa acdaaka ilahay kasi inshukri intaasoy ilahay kakas wa tacaraf kas ila llahi tacaala kas fi rakhaai waktiga barwaaqad eh. fi zamani sicati riski waktiga wa fi sixat lbadan waktig ad badanka caafimaad kab ada dhalinyarasa yacrif ilahayna kasay kaadi ka kasay fi shidati ka kasay fi zamani nuzul masaaib waktiyaalka masiibyaalka degaan ilahay ka kasay ah ilahay humumta koofeede amag i murugdodon koofeede yani wa min kuli laykin makrajan ya ilahay kan walay wayajcal laka min kuli hamin farajan wa min kuli laykin makrajan a ilahay kan walay sidii sadidi sidya kadegaaay marka dem ilahay farajin furaay cimalsa kutawasulaayan oo kale ilahay oo bad kasto cibaadaad badida dhowta ilahay kabadbaadiye wa ay dad badan ya camalsoo badbaadiyey h ay yani wa kay h dhanong oo kale kumide dacwatu dhanong may hayti yani fi badni lxuut soo malalaydhatislanko nabe ahay ambid ilahay kumide yani qoomkoo kadhax jari qoomkiya yani rumaayo waayeen kadherfesu kutabi kalku soo fasaalin sina kutablan er badiya dhahgali badiya lakatuuri malaaya dhunji malaaika dadkisa soo ka jaro ilahay tog laa ilaha ilaa anta subxaanaka ini kuntu min aaalimiin eri yani saas wa kalkun reed yani ilahayn ajiibeyhi marki de malaaika dhon jey binaanka koy nabagi kalkun camalka suuban saasada in daadaadiyo icrabkas yani wa kay tacarafkas ila llahi tacaala ilahay kas yacrif ilahayna kasay kaadika kasay kagalan goboday waaclam ogaaw yani wa kay ha ana ma aladigi akdaabka fookaadka des e jawazaka kagudub may wala kaguduba min nicmatin e eh, waraqaain e eh, o shidatin wabalaayin eh kin asiibneh kin der lam yakun huwa maagaso ngana liusiiba ini asiiba ngana kaas kaasiiba ngana ogawa wali kagada kagudugo kheer i shar dur iyo na nafo lihaadam kagudug makaasiiba lahayna ogawa wama aladigi asaaba huwa maag asiibo kaad ka asiiboon walyada ka der kheer mise lam yakun huwa maagaso ngana liudiya kigafa ngada lahayn kaad kigafa ngada lahayn ogaw saas wa kul lan yusiibana ila ma kataba allahu lana limid una dheh mana asiiba un ila walilahi ning abtog ilan asiiba kolkun odoonka mayleray hadii arintaas ogaado xukunsh ilaahay in bandhikado walis asiiba wal ilahi inga dariyeyin waliusin asiibnan ilahay bininga darin ogi naftis raaxoy sadaas murugna ku tabe yani wa kay saas wa may walaylan rabishay tawakulsungo may diyaaringaya walal walilaahi onay yani masalam oo nga dariya diyaara may hadhowti hoob walaagi kadiyang maylay qadar allahu qadar allahu wama shaa facliya lay mana shaygan ilahiya qadar ilahi wali doona fare ina lilahi wa ilayhi raajicun sa lay allahuma axtasib musiibati faajrini fiha waabdilni biha khayran saasaka duashadegs lang ala lanki masiiba siibto maylan sunahay ini kagoolo ina lilahi wa ina ilayhi raajicun kagool oo du'aadaasna kadar allahuma axtasabto ilahu an ajar hubsade musiibati ajar hubsade faajirnii ilaah o ajarti fiha musiibada wabdil bedelnian biha bilmusiibati musiibadan khayra minha musiibadan ta ku khayr badan in bedeliniasulaa waclam ogaaw ana sabra sabr ina nasra ana nasra guul oo min allahi ku ahaada sodonka guuleysadaa maca sabri sabr macasha inyarta ogaaw maca taanii taakura watasliimin gaansamo inyarta ilahay galisheelin gaansamo yani saas faman sabra lang ala lanki sabro oo walam yatasakad dirifang moojina bal radya bixukmi lkalaik raala nagado wastacaana bilahi nasarah lahu taala ilahi n gargaare imaamu cali radi alahu canhu may lakuriyey anahu gaala iner asabru min alimaani sabarka imaanka may lamid eya bimansilati ra'si mada oo min aljasadi jirki madag ama shalmeeramaayang maya imaanki sabarkana saasa iskain wa may kaleli sheegay yeeln ina asabra cala alabi cinwaan dafri dalab kale kasabr wali dalab kasabrto yani guulo yani waa kay masalan ba calaamadiya wasabru fi lmixani mixna lakasabron yan cinwaan faraji kurbafeedo calaamadiya yen mana kolkan waa hay waclam ogaaw ana nasra guulo maca sabri sabr maca shayni haati ogaawaay taaso sabarka eeda lang amaanay yani diinta dhati eeda lang ka amaanay mayli sheegay qiyaam oo hadii dadka kadegdego badan muruurka oo silaadka maraayaan aladina yarduna bixukmiy er ilahi xukunkay han karaadla nagdaayan waalsinathm radbat min dikri han carabshono markasta arabyaalsho laguinaayan digriga bacdu salaf salamereen alxayaat ayiba xayaato dhiibe maywaha hiya rila walganaac ilahay xukunshay karaadla nagadka ganacgaad xadiid may kusugnaaday ida axab allahu cabdan ilahay hadii jeelado cabdan adoon jeelad ibtala ilahay ibtilaaye cabdag fain sabara cabdigaas hadii sabaro ijtabaahu ilaahay doorade wain raliyana hadii raadla nagdoon istafaahu ilaahay doorade la yani saas wa mayli sheegay rajulko iyo dalbi zawjadiisa bi ku dalbida binsheeg biyogyan lakoyti usoo hunturaheli markaasa madishay surunti ilaa waaka kubaryaay surnayti marki habura aragi oo gabarti madishay surunta aragi biyogin lasurunti iya layaabi markaasa ini karaamayo dooni markaasa maertay dali ah, yani ikaraamoyaase ha ifur laerti mana oban ikaraamoyaas karaamaday may boyn ifurtu markaasa ka hadli hadalki usuga hayaa naagdi ku ka hadli markaasa maertay ha in aradta hadii ad fadaas mukaafaati hadii ad wali an ixsaanki an okakin suubiyay baaranimaday meelin deertay inti waa kukubaryaay bidtal surna inkaafid fadaasob in ifurta ler markaasa kutabi mabufurne iskugu tabi bahi kolkunsa walanjaranasare iskugu tabi usoo jirta socdaw ya tarin bodi jirka datisa ka tarin bodi lutisa mulguti mana usoo hajisa hangnagadankoi kolku markaasa meertay irjic falaa sabiila ilaa dalaaqika mana hanago erti bes ba kolkun furowka ha tarin boti ma ortuma kufni ha dhaawac mihidi aha hasunago erti bes furowka dagma kulihi may weelay adag may insheekoyta ertay han rasuulka she inku sheegday sala allahu alayhi wasalam rasuulka eri man yurid illahu bihi khayran yusab minhu man man of ala yurid ilahu ilahi bi manka khayran adoon yusib huwa ala siibey minhu mi mansa kudhegi sa rasuulka kudhegdi insheegdi lanka ilaahay khayr la fadaw wala siibe dhegi wala siibe ilahay asiibe dhibaato ilahay kaside yani lanka ilahay fadaw khayr la doonaw sa xadiidka inku sheegbe koo dheegi wala ka adin cindi wa kada sana ani adin ma isroogna intaasi intaasine iyo isroogna lam yusibka alamu lahaw bakin faaclimtu may ogaaday ana allaha tacaala laa yuxibuka marki shalay kufur an ilahay ifurka lahay saasahayti mana in ilahay kinjeelana ogaa laakin falama asaabaka haadaka marki kaasiibay geekada da dhaawacta jiisahay calimtu ana allaha yuxibuka mana ilahay inta kajeela hata ka ogaaday kolkan walba infurta ihaysoy mana kolkan dasyor saasahay waanato mayli sheegay camaar binu yaasir raximah llahu tacaala zawjadoo guursadi wilisha ma jirin la isku walba injilkan lang ilahay jeri ma eri mana isku furi mana imaam alqurdubi raxmat llahi tacaala anhu ma erey axab allahu tacaala an yabtaliya safaahu ilahay may doonay ini dad shay oo doorka ibtilaayo darjadiyo ku kor weele mana lang ali lanking maleeya wale man dana ana shidat albalaay bilaayada doron huwa hawaanun bilcabdi odoonka dulaayo sha lankin jiriday ka jaraase badan ogda un dagan mayl kasta dadka bin aadamka dagan kasaan lankan hoob jirin badanya dhibaatadiisba badantaa yani badanyi lankan intay wala kudeerin aley mana lankan meel wal hakuderi meelo wal kuderi lankan sikale ay eh, wal habaara ilagabeeng malaye eh. wal layli sheegay mana meesaas ilaahay lanki jeeli layba yani waa kay trideli lay mana doorade imtixaane eh. imtixaanka shidid inbadaas mana may welay dadka inka badan oo dhibaatada inka badan ahlulaahi ahaayen sad ambiyad ilaahay yani waa kay masalan bisaas oo kale yani dhibaatadanka badan ay akaabir walbadan ali imtixaano jari masalan ba maaragaasoo firi nabiyllaahi yahya binu zakariya may imtixaani goori imtixaani lang ahay wal goori goori laka cumar wal imtixaani dilo imtixaani cusmaan wal imtixaani dilo imtixaani cali wal imtixaani dilo imtixaani inogshee xuseene wal dili ahay abu xaniif wal imtixaani tumo imtixaani i xabisow oo weli inti xabiski kajaro kadhimidyaler abu xanif imaamka wina ima imaamu malik waltumi galantis inti on yani waa kay yani waa kay masalan garabshi hakubato hakugot yalatumaayo leri cadaabay imaamu axmed saas oo kale silan cadaabay hindhoolawya leri mana soo nooli hilibshe walakagooy wal sheegi imam axmed bin xambal imaam lbuwaydi yani masjunan fi guyudi hadgoosha isoo kelinya kadhimidya leri mana imaam lbukaari magaaladiisa kudogodi ya duurka soo bereeraw dhimidi macnaha dadka fafayla maayo maha kolka yani resaasu matalan dadka fafayla saaslan imtixaana imtixaankaas korsadeel kolka mae maanaha imtixaanka lang oo ilahay bis imanka lahayn lal imtixaanaw mae maanaha kolka yani ini sabarto lan baahan yireed ana nasra maca sabri wa nasra may haaday maca sabri sabar maca shay haada ina dhibaatada ka sabarto markaasa ilahay gargaar shay helaas wa ina alfaraja kurbafeedow kashf lumi walhami murug iyo dir lifeedon maca alkorbe korba macashe wahaati korba macashe yahaatelilay mana marki lanka korboodo bacdi shee faraj hele mana ahi markaas ye wa waina maca alcusri ulees macashayna yusran fudeed iyo haadi sayajcal llahu ilaahay may weelay bacda cusrin ulees bacdi yusran fudeed weela ilahay yani may kale ahay anas bin malik rasuulka weriyey sala lahu alayhi wasalam rasuulka ni ari law jaa alcusru ulees hadi koy fadi fadakala hada alxajara shiidkan kan dhahgala fadi la jaaahu lyusru gadaalshay ulees kusuge fudeeda koy fadi waan meelaa kubii fadi ari manaa kalku fudeed ulees may kule kudabkeey fudeed kudabkoy meel kalen yani yani may leray ahe ahe lan yakliba yusrayni yani wa kay lama ules makugaalib nagdaayo lama fuday man yani may fadey ahi alla subxaana wataala aydis may kugoray fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran kolka lan yakliba cusrun yusrayn lere mana ules halinko lama fudeed makugaalib nagdo lamada fudeeda badan mana fudeedka badan lan yakliba cusrun yusrayni rasulka sala lahu alay slam aayadasaas faaido ina maca alcusri yusran faina maca alcusri yusra lama culeys lama ule lama cusra ilama yusri yalan laakin alcusri tmeliti alaka jartay halintonay wala nag nagi waan halintonay yusrogna nakiri waahan lamu